geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigyagigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran garyagarisirtiyey gelingelin ka daran kulwacan dhegeystayaal halkan waa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho kusoo dhowaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h habeen khamiis soo gelayso taarikhdu waxay ku aadan tahay sagaaliyolabaatanka nofembar labaatan saddex qodobada barnaamijka xog waraysi aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona degmada afgooye ee hadda ee jaarka la muqdisho ee soddon kilomitr u jirta ee waddada highwayga ah ee saaran weli nasiibka uma helin in ay wafdi oo heer sara ah ama xukuumadda ka socda xaalada gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan degmada afgooye oo laga deerinayay sidoo kale xukuumadda iyo maamulka koonfur galbeed soomaaliya loogu baaqay inay deg deg gurmud u gaarsiiyaan dadka halkaasi ku dhibaatoonaya uu saameeyey fatahaada webiga qodobada sidoo kale barnaamijka xog ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka waramay khasaaraha ka dhashay daadadkii fatahaadaha dalka ka dhacay qodobada sidoo kale barnaamijkiina aan kugu soo doono waxaa ka mid noqon doona ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo ka hortagay miine al-shabaab ay ku aasayeen deegaano ka tirsan gobolka mudug iyagoona halkaasi ku dilay xubno ka tirsan shabaab sida markaas ay sheegeen saraakiisha ciidanka dowladda qodobadaasi qodobo kale xubintii kalamaan iyo waxyaabai nagu soo kordha barnaamijka xog waraysi ku dhegeysan doontaan sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah suugaantaasi qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan farsamada waa sheekeeyey anigu waa ayaan lawa mar kale iyo xog waraysi ilaahay subxaanahu wa tacaala balaayooyinka iyo basanbaaska iyo baaba'a iyo bukhlig iyo beenta iyo baraka'a iyo barya aadamiga allahay naga nabadgesho tafantoofka tiiraanyada tabaalada talaxumaanta iyo toobadla'aanta allahay naga nabadgesho kufriga iyo kadeedka iyo kadabla'aanta iyo kibirka iyo karaamadarrada allahay naga nabadgesho jahliga jaarnacaybka jaasuusidda isudabajeedinta kala wejidadabka iyo jahannama allahay naga nabadgesho xiqdiga iyo xasadka iyo xinanaasaha iyo xanta iyo xaqiraadda iyo xumaanta allahay naga nabad nabadgesho qurunka iyo qashaabiirka iyo qishka iyo qaharka iyo qiimo iyo qaadka iyo qabyaaladda iyo qaxuuntiga allah inaga nabadgesho naxliga naruuradarrada nuqsaanta nasiib xumaanta iyo nuxuusnimada iyo namiimiyaha iyo naarta allah inaga nabadgesho faqriga fawaaxishka foolxumada iyo fusuqa iyo fasaadka allah inaga nabadgesho cudurrada colaadaha cawaaqibxumada iyo cisyaanka iyo cadaabta allah inaga nabadgesho inta baalka ku duusha inta beer ku hadaafta dhammaan baabacalayda jinka jidka insiga jaanka jamaadka xayawaanka iyo cafaariidda iyo abaaliista iyo shayaadiinta sharkooda allahay naga nabadgesho ubadka ooryaha akhlaaqda iimaanka arsaaqda iyo aakhirada iyo aqoonta allahay noo wanaajiyo culimmada iyo cilmiga iyo caqliga iyo caafimaadka iyo cibaadada iyo caqiidada iyo cadaaladana allahay noo wanaajo dalka iyo dadka iyo duunyada iyo derisada iyo dowladdana allahay noo wanaajo maqalka iyo muuqaalka iyo magaca iyo maamulka iyo masaxda iyo miyirka iyo madaxdana allahay noo wanaajo hagaajo khalkhalka iyo khilaafka allah inaga saaro aamiintayad iyo aamiinta malaa'igta ilaahayow iswaafaji saacaddana allow saacatulijaaba nooga yeel carrabka yaga allow ismul acdamka ku beeg gebigebika dheer guriguri ku lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira dhowaantan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bara ayaa socdaal ku tagay deegaanada jubbaland si uu usoo qiimeeyay xaaladda fatahaadda iyo rababka halkaasi ku dhuftay isagoo sheegay in deg deg loogu gurman doono dadka halkaasi ku sugan sidoo kale ra-iisul wasaaraha xamse cabdi bara ayaa ugu baaqay guud ahaan dadka soomaaliyeed iyo hay-adaha samafalka in ay si deg dega ah isku gurmadaan gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan degmada afgooye iyo deegaanada ku xiran ayaa maalmihii u dambeeyey laga deerinaya xaaladiisa maadaama uu webigu ku fatahay xildhibaan hore rofeor maxamed cumar dalxa oo sheegay in xaalad adag ay ku sugin dadkaas iyo xukuumadda iyo maamulka koonfur galbeed soomaaliya ugu baaqay inay u gurmadaan dadka ku sugan gobolka shabeellaha hoose gurmadkan horta si guud ah dowladda dadaalka iyada ay wado gobolada qaar ee lagu bixiyey dadaalka runtii waa soo dhaweyneynaa iyo hadda boqoshada uu ku joogo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka mudane xamiisi cabdibare sidaas iyo si lamid ah qof kasta oo mas-uul qaran ah ee isaga u damqaday inuu booqdo meelaha ee dhibaatooyinka ay ka jiraan ee fatahaadyada sidaa iyo si lamid ah ayaanu bogaadinaynaa balse laakiin weli waxaa meesha taalla gobolada ee ugu dhow dhow ee magaalo madaxda muqdisho oo gobolka shabeellaha hoose iyo weliba haddaan sii raaciyo shabeellaha dhexe weli waxaa moodaa inay ayaga ka dhul sugayaan ama madaxdii federaalka ama tii maamul goboleedyada taasoo runtii ay tahay laftirkeeda waxay dadka ay isweydiinayaan degmada afgooye ee hadda ee jaarka la muqdisho ee soddon kilomitr u jirta ee waddada highwayga ah ee saaran weli nasiibka uma helin in ay wafdi oo heer tara ah ama xukuumadda ka socdo ama lays oran karo yacni waa wafdi u qalma ama isaga oo hay-ado iyo in la mid ah maartay inta ay sidaas oo kale fursadahaasi ay u heleen gobolada kale inay soo booqdeen ama ay yimaadeen ama ay qiimeeyeen xaaladooda marka loo eego hay-ado barakotiris ah iyo maaragtay ee eh, wufuud low profile ku tagta waxaanan ka ahayn marka taasi unbaa jirta saluugaasi laakiin guud ahaan in loo wada gurmado sida baarlamaanka loogaga dooday loogaga dhabeeyo iyo qorshaha ee dowladda iyada lafirkeeda ay gacan haadiska ay ugu samaynayso in gurmad ay helaan dadkaasi intaba waa talo wanaagsan laakiin waxaan aada u jeclaan lahayn inay isku sii maaragtay ee arrinta loo eego maadaama baarlamaanka laftarkiisa ay ka sheeg qariyeen xildhibaano inaanan si guud ah daryeelka iyo agoorsaga iyo waxqabadkaba yani aan isu dheeli karin way rofesores oo lama dhihi karo waad horumartay soo lagama yaabay in dawladdu qorsheynayso in wafdi halkaasi ay gaaraan ayaa waa su-aal wanaagsan soomaalidu waxay tidhaahdaa kareeco intii laba kubood iskaga dhiibto ayay dhimashadeedu ayada ay ku xiran tahay dad biyo ku jiro beerihii iyaga iyo dalagii ayaga ay baartay ee ilaahay xaggiisa ee ay nasiibkoodii ee uu noqon waayey inay quutaan ama inay maanta ay helaan gubiyihoodii ee biyuhu iyaga ay maartay ay u joogaan bartanka islamarkaasna ay ilaahay ka soko waxa ayaga ee dadka waa idin maqan ama aada wax ka sugaysaan ay tahay dowladooda maralaaladhegahooda ay maqlaan halkaasi waa loo gurbaday waxbaa loogu maqan yahay iyo waa la yimid iyo waxbaa aad filan kartaan yacni waxbay niyadooda laftirkeeda ee ayada ay waxtar ay u noqon lahayd sida ay maartay soomaaliyeed bay leedahay bariidadu waa sed marka iyadoo eh, aan ognahay hay-aduhu eh, dhammaan inay isku tageen meelo kooban oo aad moodid inayba iyaga eh, meelaha ay isleeyihiin malaha igu sawirka oo madaxda ay ka agdardhow yihiin ha laydinku soo arko iyo dhammaan ma aragtay meelaha hadiyo jeer ee ayaga ay soo bandhigaan oo ayaga ay tustaan baraha bulshada iyo dhibaatooyinka ee dadka kale ama laga soo hubiyo ma aragtay goobahaasi waxay ka dhacayaan waa meelo maaragtay aada ayaga ay badan tahay inay ayaga ay fak iska saarayaan laakiin eh, waxaa maanta isweydiin mudan maanta waxaan ognahay daadkani meel ay dhaafeen oo marka eh, eh, loo fiiriyo gobolada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa webiyada ee saaran oo maanta ardayba xataa aysan kala maaragtay badnayn haddana laakiin kuwa oo haddii xamar saraha dhaadheer la fiiriyo daadadka iyo biyaha ay ku dhex jiraan ee dadkaasi beerahooda iyo iyaga maaragtay deegaamadooda ayaa shaki ku jirin in maanta aanan saaxatan aanan ka yarayn dhibaatooyinka soo gaaray meelaha qaarkood marka iyadoo annaga aan ku rajaweynnahay iyo mar weliba dadka soomaaliyeed in wax loo qabto oo soo dhoweynteedana waajib nagu tahay gurmadkana ee maanta ay tahay mid marka horeba ay ka fiicnaan lahayd midka hadda ee la samaynayo mid ka hortag markii hore inuu noqdo oo inta aanan maanta dhibaatadanba aanan imaanin aanse gaashaan maaragtay ama ka hortag badan la samaynin oo aan ognahay dadaalkaasi hay-adaha loogaga baahnaa in mar weliba assessment ay soo sameeyaan ayadoo weliba saadaasha qolada ay ku shaqaala ayaga ay tabinayeen in uu imaan doono goobo maaragtay oo mahigaana ah oo aad maaragtay ee runtii daadadkooda iyo biyaha iyaga ee iswataan webiga iyo laga yaabo inay aad maaragtay saameyn ugu yeelato guud ahaan dalka haddana ma dhicin ka hortag hay-adahani marka adiga aad qaarkooda adiga aad la sheekaysato ayaalla waxay kuleeyihiin annaga dadka barakacayaasha unbaan hadda aan rabna inaan wax u qabano warub maxay tahay barakacyaalka adiga dadka ee adiga guryahooda iyo beerahooda iyo adduunkooda intay ka soo guuraan oo adiga aad wax u qaban kartid hadday adiga aad waxqabasho adiga daacadnimo idinka tahay war dadka meesha ay ku jiraan ilaahu may dowladdu hadday doonto dayaarado oo raashin loogu daadiyo oo taasi iyaga ay weydiisato ama iyaga ay meelaha ay maanta dhaqaalaha faraha badan ee xilligan oo kale ayaga ay u tahay maaragtay ee waktigii ay maaragtay wax badan ay ayaga maaragtay ay kaga faa'iidi lahayd ileen masaa'ibu qowmin cinda qowmin fawaa'id baa la yidhi qolo masiibadeeda ayaa qolana faa'iido ugu jirtaa waa xiliyada ngo-yadu ay dhaaxaan ee hay-adaha ee inta badan ee soomaaliya awalku been abuuran jiray ayagoo aanan cudurna jirin ee maaragtay dhibaatooyin kale aanan jirin ee ay oran jireen maaragtay soomaaliya abaarbaa ka jirto ee soomaaliya cudurro inkaasa ka jirto oo halkaasi lagu soo wada qaadan jiray federaasyo oo ayaga isku garbin jireen nairobi iyo meelaha ee maanta laga soo wada qaato mashaariicda aan ahayn sustainableka oo aanan dadka waxtarka u lahayn ee inta badan ay yihiin kuwo oo kaararka dadka wax loogu shubo oo tacabkoodii beeraha xataa in laga caajisgeliyey ee iyada ay noqotay oo tacabkii beerihii iyo wixii o dhan hoos ay u wada dhaceenoo oo sababa awgood in kaambooyin loo ootay oo iyadoonanba jirin fatahaadyo oo la leeyahay kaararka lacag laydinku shubaya ee iska soo daaya beer iyo xaqaadkeeda oo kaalaya loogu gacanhaadin jiray hadda marmarsiyaaba loo haystaayo halkani waa inaad maaragtay soo wada dhoobataan oo aad kasoo wada tagtaan meelahoodii biyaaba dhex fadhiyo ma qaafin karaan say boqolaal tuulooyin inay kasoo guuraan shabeellaha hoose oo ayaga ay yimaadaan mase dabooli karaan arrinta la isweydiinayo waa arrintaasi ayaa leh laakiinse ummadaasi leedahay waaya rofesor gobolka shabeellaha hoose iyo koonfur galbeed buu weliba si gaar ah gobolkaas wuxuu leeyahay ganacsato waaweyn ee dhaqaale haysta iyo jaaliyad soomaaliyeed soo ma in laga maarmo hay-adaha shisheeye oo dadkaasi ay wax u qabtaan dadkooda waa su-aal muhiima ah meesha ku jirta soomaalida awalba waxay dhihi jirtay mayd ninkiisa ayaa mara saarta nasiib dara gobolkan guriba ayuu yaakuleeb u noqday waxaan ogahay in baarlamaanka lix iyo labaatan xildhibaano inay ku leeyihiin haddana weliba xildhibaanada aadka uga dooda baarlamaanka markaad fiirisid way ku yaryihiin tiro ahaan wax inta ee soo istaaga xataa sida ee saaxiibadooda kale ee baarlamaanka fadhiya qayladaan ugu sameeya golaha wasiiradana kama marna sidaasay u dhex fadhiyaan nasiib daradaasay gobolka haysato ama matalaadiisii iyo waxa hadda aan maanta inaan ku eedayo halkaan aad baan runtii uga khajilayaa laakiin su-aashaadii unbaa inaan xaqiiqada ka leexan igu kallifayso ganacsata hadda ee kollayba awalba magac leh oo aniga hadda aan garanayno ma jirto laakiin jaaliyad kuma yara sideed degmo ayay shabeellaha hoose ka kooban tahay oo midba midda kale wax soo saarkeeda dalka oo dhan maanta ayaga ay kaafin karto shabeellaha hoose wuxuu ahaa kii martigeliyey abaartii dabadheer ee dhibkii ka dhacay ee gobollada soomaaliya ee maanta aan ognahay wawey galbeed ilaa iyo ay soo jirtay mudug markii la soo dejiyey labadii maanta ee degmo ee sablaale iyo kuntumaari ayaa camiran tuulooyinkooda ayaa ka waaweyn degmooyinka qaarkooda gobolkii ahaa gobol wax soo saar gobolkii ahaa gobolkii dalxiiska gobolkii ahaa gobolka soomaaliya barwaaqadeeda laga dheehan karay ee laga dhoofin jiray kudaarta iyo muuska maanta yacnii wixii asaga laga soo dhoofin jiray ayaan arkaynaa in dibadda laga keenayo oo cambe aan laga xishoonin in lasoo dhoofiyo soomaaliya laga keeno oo yaanyadii kenya laga keenayo waxyaabihii ee maanta ee adiga aad awalba ee aan ka baatay ayaga suuqyada meel walba ay oli jireen ayaa maanta waxay noqotay in dadkani waxba ayaga aanan xaggooda loo fiirinin ganacsata oo ayaga aan ku tilmaami karo tujaarulxarb inay la aadeen xoolahooda iyo hantidooda iyo waxay ka keenayaan inay ayaga ay wadamada dariska ah ay ka keenaan halka ummadda soomaaliyeedna wax soo saarkoodii iyo awalba w f b baa laga sheegan jirayoo xilliga maartay ayaga usoo go dalaga ayay keeni jireen ala dhihi jiray macaawino kaas waxaa xildhibaan hore maxamed cumar dalxa oo la hadlayay reediyo kulmiye gafgaf loogu sixiliyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay xaaladihii u dambeeyey iyo khasaaraha ka dhashay daadadkii fatahaada dalka ku dhuftay isagoo sheegay in marka hore dadka soomaaliyeed looga baahan yahay inay noqdaan kuwo iyagoo isku gargaara waxaan idiin soo hor istaagay inaan idinla wadaago dhibaatada fatahaadaha iyo isbedelka cimiladaha cimilada ee loo yaqaano elnino ee raadka ay ku reebatay dadkeeni walaalayaal dalkeeni maanta xaalad gaar ah ayuu ku sugan yahay dadkeeni maanta meel kastoo ay joogaan waxaa saameeyey arintan fatahaadaha ha u kala darnaadeen dhulalka qaar waxaan rabaa si gaara ah dadka soomaaliyeed inaan u sheego soomaaliya dadkeeda xaalad dhab ah ay ku jiraan waxa weeye dadkan lix iyo toban sano ayaa argagixiso dul fadhiday inay tacbadaanay u diiday dadkii waxay ku qasbeen argagixisada inay dadkeena ku noolaadaan ee wax gacanta laga siiya inay ku noolaadaan dadki tacba jiray waxayse jira kuwii xoola haystana xoolaha waa ka qaateen kuwii beer jirana beer waa u diideen waxaa intaas dheer inay u diideen in ay haddana hay-adihii samafalka meelihii la rabay ay gaaraan guud ahaan dadka soomaaliyeed waxay ogyihiin sanadkii hore laba kun iyo labaatan iyo labo waxaa dadka soomaaliyeed todoba milyan iyo jarjar dad soomaaliyeeda ayaa waxay halis ugu jireen macaluul eh, kaalmadii dadka soomaaliyeed ay geysteen iyo kaalmadii beesha caalamka ay geysatay dadkaasi macluushi way ka badbaadeen macaluul ma dhicin ilaahay mahadiis ilaahay mahad ka gaarto abaartii isku xigxigtay eena soo martay ayay ahayd laakiin waxaa ka dhashay abaarahaas dad badan oo barakacay oo degaanadoodii kasoo barakacay abaaruhu ha barakiciyaan shabaab hasoo barakiciyo oo dhul badan oo muxuu degaano ah oo magaalooyinka iyo tuulooyinka waaweyn u badan kusoo xerooday oo yimidaa jiro dadkii oo sidaas u barakacsan ayaa haddana wixii yaraay oo ay haysteen ama cooshadihii yaraa ay ku nooleen qaarkood ayay haddana biyo biyo ka qaadeen walaalayaal dadkeennii meeshaas ayay marayaan ayagoo awalba nuglaa oo abaaro ay usoo nuglaadeen oo argagixisada iyo khawaarijta iyo talaxumadeeda ay usoo nuglaadeen ayaa haddana waxaa dhacday inay haddana masiibadan kale ay kusii habsatay waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inay ku wajahdaan walaalaha soomaaliyeed maanta xaaladoodu waa sidaas waxaan rabaa si gaar ah inaan u xuso eh, dadka ay dhibaatadan fatahada ilaa iyo hadda weli way socotaa dhibaatadii laakiin ilaa iyo hadda waxay saamaysay dad lagu qiyaasay laba milyan iyo bar qofood ayay toos u saamaysay fatahaduhu ay u saameeyeen ilaa hadda boqol iyo kow qof ayaa la ogyahay inta dhimatay oo lasoo report gareeyey inay ku dhinteen daadadka ilaa haddana hal milyan iyo boqol kun dad ku dhow hal milyan in ka badan oo qof ayaa sidoo kale mar kale barakacay kuwii hore oo abaarihii la barakacay waa barakacsan yihiin hal milyan oo kale oo waxaa ku korotay in ka badan barakacyaashii waa ilaa iyo hadda xaaladu meesha ay marayso beri iyo beri dambe iyo isbuuca dambe sida ay noqotana waktigeeda idinla soo wadaagayna waxaa dadka soomaaliyeed ay dhaafay oo ka baaba'ay afar kun oo neef oo xoolo ah oo isugu jira lo iyo ari iyo geel ha u kala badnaadeen afar kun oo xoolo ah oo dadkaasi ay lahaayeen miyiga jooga ayaa dhaafay waxaa baaba'ay dadkaasi ay lahaayeen nooc kastaba ha ahaadeena boqol iyo afartan kun oo guri oo lagu hoyanayay ayaa baaba'ay guryuhu noocay doodan ha dhagax ha ahaadaan jingad ha ahaadaano aqal soomaali ha ahaadaano bac ha ka samaysa waxaa baaba-ay buundooyinkii ku yiilay webiyada oo dadku ay iskaga gudbayeen sida buundada buur dhuubo iyo baar dheere oo hadda la xisay kuwii kalena biyihiiyaa dul socdo daqiiqad kasta ayagana inay go-aan ayay u dhoween kuwana horey u baaba'sanaayeen oo hore ayayba u go'sanaayeen sida jubbada dhexe araarey buundadeedii iyo meelo lamida hore ayay u baaba'sanaayeen Eh, sidaas daraaddeed dowladda soomaaliya si ay arrimahaas ay uga uga howlgasha waxay magacowda guddi guddigaasoo isku jiro wasiiro ganacsato bulshada rayidka culamaa uddiin oo isugu jira oo si joogtaa u kulma sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadkaasi waxaan rabnaa walaalayaal intii aan kari karno inaan isku tashanno dadkanaga naga wixii aan gaarsiin karno inaan gaarsiino soomaalidu meel kastoo ay joogaan dal iyo dibad qurba joogta si gaar ah ayaan ugu dardaarmaya ganacsatada soomaaliyeed ee ilaahay waxsiiyey ayagana si gaar ah ayaan ugu dardaarmaya guud ahaan dadka soomaaliyeedna waa u dardaarma waxaad karto dhibaatadaas maanta jirtahay hanti la bixiya xoolo la bixiyo beese la bixiyo waxna kuma yara waxna kuma badna waxa ugu yar haddaad bixisana kuma yara waa loo baahan yahay waxa ugu badan haddaad bixisana kuma badna marka kumana yara kumana badna waxaan ka codsanayaa dadweynaha soomaaliyeed in ay maxaanku khasnadahooda furaan jeebabkoodana ay furaan oo ay dadka soomaaliyeed gargaarkaasi ay marna si hagar la-aana u gaarsiiyaan walaalayaal meesha dhibaatooyin ka dhaca cunto yaraana jirto cuntadii male wixii dadku haysteen mxua ka qaaday wixii kalena xataa waxa culays badan ka jiraa sidii loo gaarsiin lahaa haddii ay yihiin hay-adihi caalamka haddii ay yihiin mxua dadka soomaaliya gurmanayahay laakiin haddana waa la gaarsiin karaa haddii uun laysku dayo qiimo badan qofka biniaadanka noloshiisa wax ka qiimo badan maleh wax kastoo qofka noloshiisa badbaadinaya qiimo kasta ha ku kacane in la gaarsiiyo waayo waxaa laga yaaba dadka qaarkiis inay yaraadeen waxoogaagan yarkaan dhiibila laakiin qarashka lagu geynaya ka badan ha ka badnaado walaalayaal ku bixi ha gaaro qofkii wax gaaro dadkeenna biyaa qaaday haddana maanta haraadaa ka jiro oonaa ka jiro biyo nadiifoo ah la cabo malaha biyihii la cabay oo daadka keenay cuduraha ka dhashay waterborn diseases ayaa meesha ka dhashay kaneecaa ka dhalatay dadki waa wada jiran yihiin waa gaajaysan yihiin resista adkaysigoodii xataa cudurada iyo waxay u adkaysan kareen wuu yaraaday walaalayaal meeshaas dhibaato xooglaha ka jirta dadka soomaaliyeedow hawdayma la-aanina walaalkaaga soomaaliyeed dhibaatsan waa adduunyo wanaagsan iyo aakhiro wanaagsan oo isla socdo ilaahay ajri xasanaad ayuu kaa siinayaa dadka soomaaliyeedna sharaf iyo karaamo iyo cizi ayuu ku helayaan in ay ka badbaadeen dhibaato maxaan ku idhahday aan ka badbaadi karna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayuu kaasi u ka hadlayay xaaladihii u dambeeyey dalka kubadaadi dadkaada boqolkaad inaysan dayba waad helaysaa boqorka waxay istee amba hawenigii maalkoodii baaba'ay guri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawana guracan calqala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira ku tegey markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan ee barnaamijkeenna xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan warkalamaane waxaa la yidhi shar ninaan aqoon baa dugsada xaruma shaydaane qof shabaab yaqaannaa hal saac uma shaqeeyeen war horahankool wuxuu yidhi iyo waxay taagan tahay maanta shacabkiiye ciidankiiyo shaqaaluhuna waa kula shirkoobeene wax kaloo la sheegaana waa sheeka baraley war waxaa kaloo la yidhi mar hadday shamaagtiya galeen shabaqii loo daadshay shartoodii ilaah naga kor yeel cadowgii shayddaan shayddaankooda kulula shidadoodu badana iyo dheegi jari war waxaa kaloo la yidhi geel shibaaxay beer iyo sidii neef shirma u booday dadka yagu shakaa lagu qabiray kama shahaadaane dulmi uu shinkii galay haddii shaaca laga qaado sharci kaama reebee shantaa laga horgeeyaah hadda inaan shilkaha qaadannoon sharaf u duulaan iyo inaad shallaydaan hadhow kiishifale doorta war waxaa kaloo la yidhi qofkaan sharci kaa celayn sheekh aadmina aan lahayn shantaa laysaga dhaxshaa war abwaanguure waxaa kaloo intaas ku daray askari dawlad iyo shacab sharwado uma kala harno dagaalka shirkaan ku nahay warbowayaal warkaa iga boobine sidadaa khawaariijta iyo shuqulxumaantooda in shisheeya midabka yahay waa shakilaane haddii aan shuf laga siin shacbiga way halligayaan allayleh shaargudban shaydan xijaaban alla yiri waan walla weynay mashirna mashfuurna sharci adag ma dhiganna laysma surnaadee warnimba meesha bogtaa balbashee waxaan maqli jiray shankaroon haweenka ayshib waxaan idhaahdaba baryaan kugu shugriyayaa warabwaan horena wuxuu yidhi naftu waa shahiida mase waa sharaf ku noolow war kalamaanay shabaab haddaan iska celinno sharaf waa ku noolahaynaa waxaa la yidhi odayaalay khawaarijtu nuqabo ku magacaabeen oo la shaqay jiray oo isu soo dhiibayaa hadlay waxay dhaheen waxaan bariga galgaduud shabaabka uga qaabilsanayn inaan dadka iyo xoolahaba u aruurinno ayahay sakawaaji ijtimaaci may ahayn dadka iyo xoolahaba warbawma baraanji bay ahaayeen waa warey war shabaab baraankii ma noqdo war dadka iyo duunyada ay aruuri jireen kuwooda ma ku dari jireen warwarka waa iga dhex odayaashu waxay ahaayeen kuwa nimanka u dhega fudude waxay dhaheen xoolaha iyo dadka aan shabaabka u aruurinno waa ku qasbanayn gabadhaha odayaashu waxaa kalooy dhaheen dowladdan isu soo dhiibna waanana soo dhowaysa si fiican oo sharaf lahaana naloo ixtiraamay kuwaan ka soo tagnana waxaan ugu baaqayna inay maha ka soo tagaan intay gooru goor tahay war mar hore sawtii laydin yidhi sharninaan aqoon baa dugsada xaruma shayddaane qof shabaab yaqaannaa hal saac lama shaqeeyeen war odayaashan isu soo dhiibay ilah baa tawfiiqda waafajiye deegaanka carfuudo gobolka mudug nin shaqaday haayeenoo kala haayey oo horjooga ah lana odhan jiray axmed nada maraara ayaa la dilay waxaana markii la dilay ugu gudajanayaa la yidhi faldembiyad xoolo aruurin ah hadday horaa looga nasa waayo naftaa la dhaafiye nin la socdayna waxaa la sheegay in la dhaawacay gacantana lagu hayo waan walla weynay xoolahan shabaabku naga urursada xagee ka dhoofiyaan waaqle oromadii dekadika lahaliidana warbow buntland iyo oroma isma hayaaniine madaxweyne deni wuxuu mucaaradka ka codsaday in danta dowladda la eego hadda doorasho qof iyo coda la aqbalo gorbashirow danta dalkii dadka dheega jiray danta dowladdana may haytatana waaryaarahen dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa war kalemaanay war ma haysaane waxaa la yidhi galmudug iyo jubbaland ayaa waxay ka wada hadlayaan sidii loo ciribtiri lahay khawaariijta iskaashi labada maamul u gaarana way yeelanayaan madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali ciid iyo wafdi uu hogaaminayana ay ku sugan yihiin marka wada hadal dheer kadibna galmudug waxay tidhi odhin iyo xeradiin aan u kala harin dagaalka khawaarijta war dagaalka khawaarija aan laga wada hadlayna ha la wada galo waxaa la yidhi waxaan ka wada yoomaynaa sidii loo bilaabi lahaa iyo sidii loo geli lahaa iyo saynu bilaawaynaa war goorta kiirhiraan goorta kiirhiraan bilaashaan latina koonfur galbeed aman dheera bilowdi dagaalka shabaab gujijay saddexaad walaago b l labay maahina war sarkaal reer koonfur galbeed oo mudanka soo dagaalamay oo baydhabo ku laabtay horeyna uusa maqlin faha iska celi ayaa wuxuu yidhi jinkaa isku reebtoy warbow buntland dagaalka khawaarijta waayadan baa ku jidhaye kudayo buntland kudayo siday dowladeed ujeedadu tahay war galbeedkayaano markii ugu horraysa laga haysay waxaa la yidhi ama kin dhirifna waan kacaynaa ama kin kacnana waan dagaalamaynaa war reer galmudugoo khawaariijta fara kulul ku hayaba waxaa u shidan maantoo kalana madaxaana furan waar galmudug baa ku waalateene gobolkii sanaag baa laysku hayaa ciidamadii somalilan iyo kuwii khaatuma ayaa dagaalamay baa la yidhi hadda khasaaru waa badan yahay baa la yidhi labada dhinacba war oromada hargaysa tagtay lalamaba dagaalana la yidhiiyo beenta iska daa war kalemaanay war ma haysaane eh. wasiir ku-xigeenka warfaafinta alcadaala eh. oo ka hadlayay xaflad lagu soo dhowaynaya kubiiritaanka soomaaliya bulshada bariga afrika eh. wuxuu yidhi geesiga nabadaan u baahannaye geesiga colaadda uma baahnin miyuu yidhi war ma al-shabaabaa duqayn boqol looga diluu yidhi war ma wuxuu ku celiyey dad colaadda u gacmo go'ay waa aragnaahe dad nabadda u gacan go'a ma karnaa bow hadda khawaariijtu meel kastay galaan waa laga dabagelahayaa ma yidhi waranaaya weligiinba warka waa ku didaane wasiir alcadaala isagoo mucaaradka u duur xulaya wuxuu yidhi dadka arki waayey dalka meesha laga keenay guulaha al-shabaab laga gaaray dayncafinta hubka oo la qaadayo nabadda muqdisho ka jirta midaan ugu dambayso caawa xafladeeda joognaa ku biiritaanka bariga afrika ee dadka mugdi u sawiraya maxaa la weydiinaya war wasiir cadaala intaas waxuu ku sii daray dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay mugdiga iftiin waa kala cad yihiin war wasiir cadaala xala heeste waxa uba qaada ahayd inkastoo loo baaqo oo loo sheega barwaaqo dadbay warkalamaaney gudoomiye madaalo soo koobay sheekada kubiritaanka soomaaliya east africa wuxuu yidhi wafdigii ka socday ururka east africa habeenkii aan xarunta gobolka banaadir ku marti qaadnay ayay go'aanka gaareen inayna aqbalaan goorta annaga u kala miyuu ka wadaa waa ishqaraareen miyuu yidhi war gudoomiye madaale dadka ku eedaynahaya daadadka magaalada fadhiistay ma u jawaabay war kalamaaney gudoomiye madaale waxaa kaloo yidhi webiyada madaalaan ku dabaalaaynaa dadka nugu dhali dhaliilaya waa ku faraxsanaa waana mahadsan yihiin waxuuna soo qaata mahmaadi eed eh. luguxanta lagu xasuustaa ka horrayso aryaadhaha samigay cabdullaba wuxuu yidhi how eh. daruurtii eebbaa soo da'sha eh. dad loo qaabsaamaa dar alla daruurtii eebbaa soo da'sha dad loo qaabsaamaa dar alla warwar mahaysaane golaha shacabka ay u yaallaan howlihii miisaaniyaddu maanta waxay ka doodeen fatahaadaha xildhibaan cabdisalaan dhammarcad oo ka hadlayna wuxuu yidhi arrintaan aan ka doodayn sheegayno waa ma'weelin sababtoo ah dadkii ku shaqada lahaa masiibooyinka aaway baarlamaanka maxaa loo keeni waayey mase sheekadu waa uun ha layska hadlo warbashiirow saddex iyo baabah maad ka wadaa war taraasiiro iyo lakaeri mar hore ra'iisul wasaaraha ingiriiska iska casish war ciyaarta soomaaliya ay saddexdii eberka uga adkaatay suudaan ingiriiska kama dhicin kenya lagu qabtayoo waxaana ciyaarayay xulka siddeed toban jirrada hadda shalayoo kalana madaxa furaay war calaaya kulli xaal soomaalidu banooniga ma taqaana been dhehe sow cayaaro loo bogay ma bandhigin xulkeennii aryaadnaha mar dhoweedhe waa rooneedeena shimaadsaa naqateen alaata muqaabil calaa sifir wa soomaaliya muqlab wa suudaan faas فاشل والصفر xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijka xog waraysi oad kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markanna heesta gabagabadii barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo codsado adduunyada